beeci gudihiisa asharطu shardi alfaasidu ee baail ah ama faasid ah oo fayaixu u ansaxa fayaصixu u ansaxa albeycu beeci oo wayabطulu asharطu shardigana uu buro ayuu baabkan u baab yahay beec ayaa dhacay beecaas dhacay marka gudihiisa waxaa ahaaday shardi aan sharciga ku banaanayn ayuu qofka xihanaya ama qofka xihanaya qofka iibka wax iibina ha noqdo ama qofka iibsana ha noqdo tan labaadna markay xaaladda nooca dhacdo beeci wuu ansaxayaa shardigiina wuu burayaa oo baail ayuu noqonayaa baabkaas ayuu baab xadiidka afar kun lix boqol iyo labiiyo afartanaad waa xadiid saxiixun duuna qowlihi wa kaana zawjaha xuran xadiidku waa xadiid saxiixa laakiin hadalka u dambeeyey jumlada u dambaysa wa kaana zawjaha xuran ayaa shaad ah fainahu shaadu wاlmaxfuuظ anahu kaana cabdan wa kaana zawjuha xuran meesha u dambaysa muxuu xadiidka wa kaana zawjuha cabdan saas ayaa maxfuud ah tanna shaad weeyaan oo inuu ninkeeda xur ahaa qaala imaam nasai abarna qutayb bn saciid qaala xadaثna jariir bn cabdilxamid اdabi wa iqa can mansuur muctamir waiqat tabt can ibrahim yaziid الnakci can aswad bn yaziid الnakci can caiشhat um muminiin radia اlahu taala an ardaaha qaalat waxay tir umuna caaisha ishtaraytu waxaan soo gatay bariirata bariiro ayaan soo iibsaday gabadha bariirlayro addoon ahayd ayaan soo gatay fashtarad ahlu hareerkeeda waxay shardisteen oy shardi ka dhigteen wala'ahaa qaraabanimadeeda xuraynta lagu helo inay yeeshaan walaha waxaa wey waa qaraabanimo lagu helo qofka markaad xuraysa qaraabo iyo xaq aad ku yeelanaysa ah fashtarada ahlu oo muxuu ahaa iyada adoommaa adoonka ay u ahayd ama adoonta ay u ahayd ayaa waxay shardi ka dhigteen walaaha qaraabanimadeeda adoon xoraynta lagu helo inay lahadaan fadakartu dalika arrinka ayaan u sheegay linabiy nabiga ayaan u shegay sal slm faqaala nabigan wuxuu yihi calayh sla slm actiqiihaa caaisha gabadha xuray bariira fa ina alwalaa walaha liman ayuu u sugnaaday acطaa bixiyey alwariqa fidada iyo lacagta qofka bixiyey ayaa walaha iyo qaraabanimada xoraynta laga helaa qofkaasa iskala weeyaan waay qaalat waxay tihi caaisha faactaqta waan xoreeyey qaalat waxay tihi caaisha fadacaaha wuu u yeedhay rasul rasuulka sal slm fakhayaraha wuu doornimaadgeliyey min zawjiha ninkeedii oo muqiid ahaa fakhtaarat waxay dooratay nafsaha nafteeda oo muqiid way diiday wa kaana zawjuha ninkeed wuxuu ahay xuran sida maxfuudka wa kaana zawjuha cabdan wa intaa garanay xadiidka afarku lix boqol iyo saddex iyo afartanaad waan yara socon rabnaa aw insha allahu tacala xoogaho inaan eh, daahitaankii nagu dhacay habeenadii hore ayaan rabnaa inaan yara kabno wax yar insha allah xadiidka afarkun lix boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alayh rahmatullah akhbarna maxamed bashar bundar qaala xaddatana moxamed jacfar ogundar qaala xaddatana shucbat waa imaamkii shucba eh, alxajaaj weyaan qaala samictu waxaan ka maqlay cabdiraxmaan ibn qaasim alcutaqi weeyaane qaala wuxuu yidhi raggaas oo dhan waa aima muxuu ahaa wada iqaada weeyaan maxamed bashaar waa iqatun xaafid maxamed بn jacfar undar waa iqatu صaxi kitaab shucb waa imaamkii ad taqaaneen iqatu tabn xuja eh, weyaan cabdiرaحman بn qasim اcutaqi waa iqa qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqla alqasim qasim bn qasim ibn moxamed bn abi bakr sidiq weyaan radia اlah raximah raxmata waasica waa iqat faqiih yuxadis isagoo ka warrama can aishat um muminiin ka warramay umuna caaisha anaha umuna caaisha araadad waxay doontay an tashtariya inay soo iibsato bariirata bariira lilcidqi liajli cidqi inay xoraysa awgeed inay soo iibsato ayadaa u timid oo ka dalbato waa noo imaan donta insha allah tabaraka watacaala wa annahum iyagii dadkii addoonta ay u ahayd ishtaratu waxay xirteen oo shardi ka dhigteen walaaha inay qaraabanimadeeda addoonnima uraynta lagu helo addoon xuraynta lagu helo inay yeeshaan fadakara dalika lirasul rasul kale u shegay sal slm faqaala rasul rasul kale wuxuu ku yidhi sal slm ishtariihaa soo iibso wactiqyaha faactiqyaha kadibna xuray faina alwalaa'a qaraabanimada lagu helo xuraynta liman ay usugnaatay actaqa xureeyey fautiya rasulla nabiga alla ayaa loo keenay kadibna masaladaa ka baxnay bilaxmin hilib ayaa loo keenay faqiila waxaa lihi hada hilibkan tusaddaqa bihi calaa bariira bariira ayaa lagu sadaqaystay oo iyada ayaa sadaqaha loo keenay qaala wuxuu yidhi huwa hilibka laha iyada wuxuu u yahay sadaqatu sadaqa u yahay walana annagana hadiyatun hadiye oo iyada aynoo hadiyeysay ayuu noqonayaa weyaan ila nabigeena sadaqa inu un looma ogolayn marka sadaqadii haddii marka qof la siiyo qofki asagaa sadaqada la siiy sadaqa ku banaaneen hadiyad waha wa ku siin karaa saas weyaan xawnka laga qaadana oo kale xadiiث afar kun lix boqol iyo afar iyo afartanaad wa xadيث صaxiixa qala اimam nasai alي amat abarana qutay bn saciid can malik can naafic can cabdilahi bn cumar اkhaطaab radi allahu taala anma raxima jamic ruwat ana caiشhaةa mminiin waa riwaayaة صaxaabiyin can صaxaabiya ana caiشhaة um aradat waxay doontay amaba qisadii uu ka warramaya riwaaye inay noqonin waxaa weeyaan waa riwaayo weyaan waa riwaayo iyada ayuu ka warinaya ana caaishata umna caaisha aradat waxay doontay an tashtariya inay soo iibsato jaariyatan gabar oo tuctiquhaa ta dogoda tuctiquha ay xurayso faqaala ahlu hareerkeeda waxay yidhahdeen nabiicukiha waan kuu kaa iibinaynaa calaa ana alwalaa walaha inuu lana anaga noo sugnaadan kaaga iibinaynaa waa isku xiran yihiin fadakara dalika rasul ba u sheg sal slm faqala rasulkan wuxuu yidhi ala sl slam laa ymnacki yuusan kuu diidin dalia arrinkaas yuusan waba kaa celin inaad gabadhii soo iibsatay ay kuu diidan arinta yada faina alwalaa'a walaha iyo qaraabanimada xuraynta addoonka ama addoonta lagu helo waxuu u liman ayuu u sugnaaday actaqa wax xoreeyey saasuu nabiga yihi sal allahu alayh ali wasalam baycu almaqaanimi qabla an tuqsam baabu bayci almaqaanimi haniimada in la iibiyo qabla an tuqsam intaan la qaybinin ka hore duulaan ayaa la galay labaatan ayaad haydeen ama boqol ayaad haydeen aniimo ayaa lasoo helay aniimadii markaad saas kor ugu fiirisay inta kugu soo aadi taqriiban waxaad garan karto oo saamiga kugu soo aadi kadib nin baad ku tiri warniyo qaniimahan meeshaan muxuu ka rajaynaya saddex bir kadib aa la qaybin doonaa taqriiban labaatan koo neef toban koo neef shan neef intaasoo lacag waxbaa igu soo aadi doono intii aan kaasii muxuu aha iga wareegsa lama ogola lama ogola ilaa laga qaybiyo oo nin walba qismigiisa uu ka helo xadiid afar kun lix boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay axmed ibnu xafs ibnu cabdillahi asulami alqaadi waa saduq wa صدوq qala xadaثanii abi aabihina waxaa weeyaan xفs ibn cabdالlahi الqاضي الsulmi wa صaduq ninka hor waa صaduq kan waa صaduq qala wuxu yhi xadaثanii waxay u warrami ibrahim ibrahim ضaxmaan weeyaan الkhurasani wa ثiqaة yuqrib تkulima fiihi bاlإrjاع can yaحya بn سacيid الأnصاري wa ثiqaة tabt can cmr بn شhacيb wa صaduq weeyaan iqman waa صaduq can cabdالlahi ibn abi najiix almaki الثaqفي mowlaahuma ثiqaة urmiya bاlqadr warubama dls can mujaahid ibn jabr wa imam fi الtafsir n cabaas radi alahu ta anuma qal cbdulahi bin cabaas nahaa wuxuu diiday rasuulka sal slm can beyci lmaqaanimi haniimada in la iibiyo xataa tuqsama ilaa laga qaybiyo waa qodob wa ana alxabaala dumarka xaamilada ahna nabiga in wuu diiday nahaa wuxuu diiday can alxabaala gabdhaha uurka ah ee dumarka uurka ahna an yuacna in loo galmooda xataa yadacna ilaa ay ka dejiyaan maa fii buuunihina uurkooda w ku sugan iyo calooshooda w ku sugan oo ilmoah looma dhowaado weyaan qofki ilahay rasuulkii rumeeyey laa yasqii xara hayrihi soomaahin marka ayadna lama ogola waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ayadna looma ogola naag mxuu aha xaamilo ayaan maharsani ama naag xaamilahon soo qabsaday oo mxuu aha sabyi lagu soo qabsaday oo gaalada laga soo qabsadaan mxuu ahaa u galmooni ayada onan dhalin lama ogola sidaa weyaan wa can laxmi kulli diinaabin wax kastaoo mici u saaxiib ah hilibkiisan oo min asibaaci dugaaga ah iyo waxyaabahan mxua ah, iftiraaska iyo eh, feenta wax oo mxua ah, cuna waraabahaas ama dugaagaas wax kastoo ka mid ah oo micii wax ku disho nabigeenna wuu diiday calayhi sala slam iyadna hilibkooda in la taabto la cuno baabu bayci mashaac shayga laisku leeyahay shayga mashaac waa almushtarak baabu bayci lmashaac shayga laisku leeyahay oo dadka u dhexeeyo iibkiisa ayuu baabkan ubaabaya suu noqonaya see loo iibsani yaa laga raali weydiini yaa muxuu ahaa xaq ku lah oo in laga tala weydiiye amaba loo xaq reebo mudan baabkaas baabka weyaan xadidka afar kun lix boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai ala sl akhbarna camar ibnu zuraar alkilaabi wahiqatun habt qaala ambana ismaaciil ibnu culaya waa ninka ataqanin can ibnu jurayj qaala akhbaranii ibnu jurayj wa cabdimalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj qaala akhbaranii abu zubayr maxamed bin muslim tadrus jaabi بن cabdillah radi allahu الله تعالى qala wuxu jabir bn cbdilahi qaala rasu rasulka wuxu yh sal slm ashufcatu shayga laisku leeyahay mushtaraga ah fii kulli shirkin oo shay kasta oo laisku leeyahay ah rabcatin guri ah أو xaa'iطin ama beer timireed ah laa yasluxu ma lama ogola an yabiica qofka inuu iibiyo xataa yudina ilaa uu ogeysiiyo shariikahu qofka ay shirkada ku ahaayeen fain baaca hadduu gado oo shaygii shirkada lagu aha u gado fa huwa isaga iyo axaqu ku haboonaan badan bihi isaga xataa yudinahu ilaa ka ogeysiiyo macnaheeda maxay tahay guri ay laba qof isku leeyihiin ama saddex qof ama shan qof ay isku leeyihiin isli aad bay ugu badanta lasoo darinta yada guryaha dhadheer muslimiin badan baa isku weliga ayaa lagu khaldin ana gooni ulah ma badno uma badno inta badan waa laisku darsadaa waana wax fiican waxyaabaha ummadahan kale laga helayn ay ka mid tahay dadkan hadda waddankan aan la joogna laba guri nooc kast inkastood la egyahay inkastood la egyahay guri weyn oy saddex qof shan qof toddoba qof toban qof isku leedahay inaad aragto waxaan u malaynaa haddii la raadiyo nairobi oo dhan waxaan soomaaliya in laga helin ama ay yaraato waa kambani waa gooni shirkad waa gooni laakiin dad aan kambani ahayn oo un dee macaarifa hebelo ad intaa keen intaa keen isku darsanna waxaan in la helo waa naadir guriga sidoo kale waxaa weyaan beer oo laisku leeyahay shay kasta oo noocaasa haddii qofkii uu damca inuu sheerkiisi sheerkaa taqaanaan isaamigiisi inuu gada inuu damca hadduu damca isaga oonan qofkii shirkati kula ahaa uusan u idmin ma gedi karo looma ogola ninkan kale marka sheerkii waa inaad u bandhigto tira warniyo ani sheerkayga waan gadan rabaa iyo qeybtaydi saamigayga waan gadan rabaa miiga iibsanaysaa haddii asaga marka aad u idmo ood yidhahda iibso ciddaa rabta ka iibso amaba eh, waata dhib ma lahan haddii kale isaga ayaa ku xaqnimo badan aljaaru axaqu bisaqabihi marka shufcada laba qaybood waa waa shufcat sharaaka iyo shufcat mujaawara mid shirka laba qofo waxaa weya wax iskula oo shaygii aad ka dhexeeyaba gurigaa ka dhexeeya dhulkiina waa ka dhexeeya nin baa raba in saamigiisi inuu gado oo tii iibiyo ta ayada waxaa waajib ah oo laazim ah in qofkaas idin laga helo magadaysa isaga ma dhihi karo isaga khiyaarka alle waxaa weeyaan inuu idmo iyo inuu yidhaha warniyo aniga dee qof waxaa laga yaaba inaad ii keento imtixaana qof imtixaaman inaad ii keenta laga yaaba oo i cadaabo oo i rafaadiyo oon isfahmi weyne marka waxaa weyaan anaa kaa iibsani inuu yidhahdo ood marka booska isaga la haro iyo inuu idma labadaba waa muxuu ahaa markaasay noqonaysaa ma diidi karo lakin magadiis ma dhihi karo ila qofka maalkiis isaga xuru ah tan laba taas markii khilaaf ma lahan laakiin midda khilaafka ku jira waxaa weyaan jiraanka labadan guryo isku dhegan ayuu rabaa qoray guriga inuu iibiyo shufca ah asal ahaan isaga xaq u laakiin waajib miya mise waajib ma aha waa masale khilaafi ah inaad isaga ka gado waa saas weyaan waaya xadiidka baabka baabka kow iyo siddeetanaad baabu fududayn la fududeeyo fii tarki ishhaadi markaatigelin in laga taga cala albeyci beyca aayaddii aad ogeydeen yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh soomahin aayaddaa halka boga ahoo dhirarkaa qabto aayadda qur-aanka ugu dheer kulli daynta iyo aadaabteeda iyo shuruudeeda iyo sidii loo baahanya iyo markhaatideeda iyo howlaheeda iyo xataa wacdigeeda ayaa ku jira aayaddaas iyada marka markaad saa u fiidhisa waxaad leeda waa waajib lagama leexan karo laakiin rukso in loo heli karo haddii marka ayada ay hoy kuu oo muxuu aha dayn markaad qaadanaysa haddii muxuu ahaa aanan marka ayada ah dayntii oo kale ama beyci tan waa beyci cafwan waa iska kay dhex <laughs> tan waa beyci beyci in la ishaadiyo oo la markhaatigeliya laazima laakiin waxaa weeyaan xagga markay noqoto beeca mararka qaar in la ruqseeyo oon laazim uusan noqon in la markhaati meesha ay joogaan xadiga afar kun waashhiduu idaa tabaayactum soomehen waashhiduu idaa tabaayactum xadiga afar kun lix boqol iyo toddobiyo afartanaad waa xadis saxiixa qala alimam bn sa mt akhbarana alhaytham ibnu marwan ibn haytham ibn cimraan العنسي الدمشقي مقبول ويان قال حدثنا محمد بكر العاملي القاضي وصدوق قال حدثنا يحيى وهب بن حمزة الحضر بمولاه وثقة روميا بالقدر عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي وثقة ثبت أن زهري محمد شاب زهري وإمامك أخبره ورمي عن عمارة ابن خزيمة الأنصاري وثقاء أن عمه أديرك وصحابي حدثه عوشيغي وهو أدير كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صحابي يكمل هايه أن النبي nabgena sل sل ibtaca wuxuu soo iibsaday farsan faras min acraabiyin reer baadiyu ka soo iibsaday wastatbacahu inuu soo raaca ood intuu faraska soo kaxeeya nabiga ka daba keena ayuu ka dalbaday ay alaba minhu an yatbaca liyaqbida inuu qaato ood qibdooda amana farasihi faraskiisa lacagtii lagu gaday inuu qaata ood ka daba keena ayuu nabigeena amar ku siiyey sal allahu alay waslam amaba faray faasraca anabiyu nabigu degdegay sal sl markuu nabigeena socod dhaqankiisa waxay ahayd qof ka dega meel hoobad ahaan saasuu nabigana socon jiray socod xoog leh ayuu nabigeena socon jiray sal allahu alay slm sankuur iyo xoog uu ku jiro kaanahu yanxadiru min sabab meel muxuu ahaa oo dallacaad ah isagoo ka dega oo kale ayuu nabigeena ahaan jiray calayhi الsalaatu wasalaam waaye wuu ka hormaray faasrac الnabiyu nabigu hormaray sal slm uu degdegay wa abطa lcarabi ninka reer baadiyaha in dib uu dhacay ma faraskii jiidaay mise waa iska taxashtaxashlaynay ma naqan waطafiqa rijaalu ragga waxay guda galeen saxaabadii yatacaraduuna inay u banbaxaan licarabi ninka reer baadiyaha oo nin walba faraska quruxda badnaa nin walba u yihahda iga iibi iga iibi iga iibi iga iibi haakada fayasu fayasuumuunahu ay kula gorgortamaan bilfarasi faraska ay kula gorgortamaan wahum ayaga laa yashcuruuna ma oga ana nabiy lahi nabig sl sl inuu soo gatay xoolaha xool nebi maxamed uu la soo wareeg inuu yahay ma ogsoona ood soo gatay o xataa zaada ilaa uu ka kordhay bacdu barkood fi sawmi gorgoradii calaa ma hu wuxuu ku iibsaday bihi isaga minhu uu reer baadiya ugu soo iibsaday intii nabigeenna uu reer baadiya ugu soo iibsaday in ka badan ilaa ay qaarkood u gaaraan halkaas ay xaaladda gaartay o fanaada alcaraabiyu ninkii reer baadigahay waxaa u dhawaaqay aaraada wuu dhawaaday alcarabi ninka baadi ayaa u dhawaaqa nabig nabigu dhawaqa sal slm oo faqala wuxuu yidhi in kunta haddii aad tahay nabi maxamedow sala allah alay slam ama ninyahu inuusan aqoon naas suurgal hata mubtaacan mid soo iibsana mid mubtaacan mid iibsana haddii aad tahay hada alfarasa tacaal fabtac kaali oo iibsa wa ilaa haddii kale bictu waan waan gedi <laughs> hunguri yaa galay mogta hunguri ayaa galay beyci walaa yabi axadukum calaa beyi akhiihi maxaan idhi markay labada qof heshiiyaan oo wax isku waafaqaan oy dhammaystaan inaad soo dhex gasho markaan la ogoleen markaan oo kale wa oo xaaraanta ah labada qof waa heshiiyeen badeecadii aba laba kala wareegahaya kala wareejinta maaba lagu jiraa kadibna gorgorada dul dhegaysa waa xaaraan lama ogola sidaa weeyaan kadibna wuxuu yidhi niyow kaana iibso faqaama الnabiyu nabigu istagay sal slam xiina goorti samica u maqli nidaahu dhawaaqiisii faqaala wuxuu yidhi markuu soo gaaray alaysa miyaynan ahayn qad ibtactuhu mid kaa iibsaday faraskan ninka xaggaada sooma soomay ahayn xaaladda qaa u la maya wallaahi allaan ku dhaartee maa bictukahu kaamaan iibin <laughs> muran ayuu la soo istaagay faqaala nabi nabig sal slm qad ibtactuhu minka war waan kaa iibsaday waan kaa iibsaday faafiqa annaas dadku waxay guda galeen yaluuduuna inay ku dhegdhegaan ama ay u dhowaadaan ku dhegaan ay u dhowaadaan binabiyi nabiga o bilarabiyi reer baadiya hal mara lagu soo xoonmay yaluuduuna inay ku xoonmaan oy dhammaantood mua ah taqana bini aadanka sidiisaba meel laba qofoo towtow isla la hadii ay maqlaan waa ratad masjidka haddii nin muxuu ahaa uu wax yar hal mara lagu xoonmi soo ma marka dhaqankaas bini aadanka ala waxaa ku jirta waxaa la yihahda xub اlistiطlaac wax ka qarsoon oo derbigaan xag ka jirin inuu qofka ogaaduu rabaa bini aadankaasa ka samaysan xub listiطlaac lidaalika qofka haddii aad tirahdo maanta haddaan dhah maanta masale cajiibaan idiin haya oo halkan ku jirto mana idiin sheegaya dhammaantiin waxaad leedihiin war saas maa sheekh sheeg inaan wax weynhayn waa laga yaaba iska <laughs> marka qofka wixii laga eh, yani laga qariyo ama waxyaabaha ka qarsoon inuu gaaro ayuu aad u jecel yahay marka saxaabadii way ku soo xoonmeen waaya faطafiqa الnaas dad waxay guda galan yaluuduuna inay kusoo ururaan kusoo xoonmaan binabi nabiga bilcarabi inkira baadiyaha wahuma labadoodin yataraajacaane hadalka isku celcelinayaan waa iga gaday ikaamaan gadin watafiqa alcarabiyu ninki reerbaadiya wuxuu gudagelaya qul inuu yihahdo haluma keen shaahidan markhaati ishadu markhaati furi anii aniga qad bictukahu inaan kaa iibiyey markhaati keenso <laughs> allahu akbar xaalad adagaa gaarta ma jeedaan hawada waa imtixaan qaala khusaym ibnu haabit ninkaa saxaabiga ah khusaym ibnu haabit la yihahdo ayaa dhawaaqay qaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa ashhadu ka markaati kaci annaka adiga ad bictahu inaad iibisay ood nabiga ka gad anaa markaadkici meesha ma joogin la socdaya husayba meesha haba yaraatay waxaad joogay ma ahan markaasuu yidhi anaga markaatay waxaan ka ahay inuu faraska aad ninkan muxuu ahaa aad ka gaday nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam anaa markhaati ka ah qaala wuxuu yidhi faaqbala anabiyu nabigaa ku soo jeesta calaa khusayma khusayma ku soo jeestay yab isagoo yaaban madaxa hayso nabigaa ku soo jeesana ila shaatuzuura meesha aba khatar noqon karta soomaan markaasa faqal u lima tashad war maxaad u markaad kacaysaa madala joogta say wax ka yihiin maxaa ka hallaabe qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan ku markaati kacaya ama ku markaati kacay bitasdiiqika rumayntaada aniga aan ku rumeeyey ayaan ku markaati kacay yacnii kitaab qur-aana lagu soo dhiibay ilaahay xaggiisa inaad nooga imaadaad noo sheegtay taasaan kugu rumey risaalada dhan ayaan kugu mxuu ahaa kugu rumey oo keybkii ahayd ma faras xuno yufticul ah ood oday reer baadiya mxuua meelahan kala soo orday ayaan kugu rumayn weynaya anaa markhaati yaro ashhadu annaka bictahu inaad ka iibisay anaa markhaati ka ah soo hadal yani adduunka baa laga tagay wax intee la aaday iimaaniyaad iyo halka yaqiinti halkii yaa la aaday allahu akbar ajiib ashhadu ana aniga ashhadka markaad ka anaka qad bicta inaad ka iibisay qal wuxu hi faaqbala nabiyu nabiga ayaa soo qabilay calaa khusaymi bn thaabit ayuu soo qaabilay faqal wuxu hi lima tashhad maxaad u marqaad furaysa qal wuxu hi bitasdiiqika rumayntaada aan ku rumeeyey ayaan ku marqaad furaya rasul rasuulka allow inaadan been sheegayn ood muxuu ah saadiq almasduuq aad tahay taasaan ka markaad kacaya qal wuxu yihi facacala rasul lahi rasulka alle wuxuu guda galay sal slam facala wuxuu yeelay cafwan rasul rasulka wuxuu yeelay shahaadata khusayma khusayma ibnu thaabit shahaadadiisa wuxuu yeelay shahaadata rajulayn laba nin markhaatidood inay udhiganto imaankiis meeshu gaaray darteed ayuu nabiga saa u yeelay sal allahu alayh ali waslm marka marka wax la kala gadanaya in mararka qaar markhaati la'aan la kala gato in la fuudeeya xadiidkana aad sheekh u daliishana imaamka caleyh raxmat ullah baab ikhtilaafi almutabaayiciin labada kale wax iibsanaysa khilaafka ay isku khilaafaan fi amani lacagta ay wax ku gadeen ama ay ku kala gateen hadday isku khilaafaan xaaladooda wuxuu noqoni ayuu baabkan ubaabay xadidka afar kun lix boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleh tul akhbarna moxamed ibn idriis الرازي وأحد الحفاظ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي واثقة ربما وهم قال حدثنا أبي أبيس واثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر عن أبي عميس أبو عميس وعتبة بن عبد الله بن عتبة واثقة قال وحي حدثني وحيور عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث آه عبد الرحمن ابن قيس ويان عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ماشي مرك عبد الرحمن ابن آه محمد أحد وحكوج القيس عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن الأشعث الكندي مجهول الحال ويان حال قيس لما يقان can abihi abihiis waa maqbuul isna can jaddi awgiis oo ah muxamed ibn ashcat alkindi waa maqbuul isna qaala wuxuu yidhi qaala cabdullah cabdulaahi ayaa wuxuu yidhi waa ibni cumare samictu waxaan ka maqla rasul baan ka maqlay sal slm mise cabdullahi ibnu mascuud wa mascuud weeyaan haa ahay reer hudayla meesha ku jiro ka wariyey marka waa cbdullahi ibn mascuud amaba keligiis marka la dhahaa ilaa qariina ay jirta mooyeen waa cabdullahi ibnu ibnu mascuud weyaan samictu waxaan ka maqlay yul cbdlah ibn scuud rasul baan ka maqlay sal sl qul isagoo lab ida ikhtalafa haddii ay iskhilaafaan albayicaan labada wax kala iibsanaysa walaysa aynan ahayn baynahumaa dhexdooda bayinatu markhaati fa huwa isaga ama shayga xaqa ah oo la raaci maa arin weyn yaquulu uu yidhahdo rabu silca qofka badeecada iska lah kitaabka ninka iska lahaa wuxuu yidhahda ayaa la qaadani aw yatruka ama waa kala tegayaan laba ninoo muxuu ahaa intaasaan kaasii ood mxuu ahaa ku ballanay may kuma ballamin oo isku jijiidaysa haddii ay xaalad saad noqoto hadalka la qaadana muxuu noqona ninka iskala beeca ninka iskala alaabta iskala amaba waa kala tegayaan saa weyaan waaye xadiidka afar kun lix boqol iyo xadiidka marka waxaa ku jira majaahil baa ku jira rag majaahila ku jira oo majhuula ah, xal waana saxiixa la yidhi yasixu bima qablahu mima bacdahu xadiidka afar kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo shawahid ayuu leeyahy iyo mutaabacaat xadidka afar kun lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai alayh akhbarna ibrahim ibn xasan alkhafcami wathiqa wa yuusuf ibnu saciid almisisi wathiqatu xaafid wcabdiraxmaan ibnu khaalid alraqi wa saduuq wallafdu liibrahim qala waxa yidhi xaddaثna xajaaj ibn xamd alacwar qala xaddaثna ibn jurayj qala akhbarna ismaaciil ibn umayat alqurashi wathiqat habt can cabdilmalik ibn cubayd waa majhuul اxaal qaala wuxuu yidhi xadarna waxaan u nimid ama xaadirnay aba cubayda bn cabdlahi bn mascuudin oo iqa ah ayaan xaadirnay ataahu iyada u yimaadeen rajulaan laban u yimaadeen tabaayaca ku gorgortameen ama kala gateen silcatan badeeca oo faqaala uu yidhi xaduma midkood akhadtuhaa bikada wakada inta inta ayaan kaaga qaatay oon ku heshiinay wa qaala hada kan wuxuu yidhi bictuka waxaan kaaga iibiyey bikada wakada intaas intaasaan kaaga iibiy waa kala duwanta faqaala abu cubaydat wuxuu yidhi utiya waxaa loo yimid ibnu mascuud cabdullah mascuud ayaa loo yimid fii mili hada labadan oo ishaysto oo kale ama xaaladan oo kale ayaa mxuu ah loo keenay faqaala wuxuu yidhi xadartu rasul nabig al xadr sal slm utiya isagoo loo kari mila hada arrinkan oo kale marka ninka la yidhaahdo eh, abu cubayda oo cabdulahi ibn cutba ibn cabdillahi ibn cutba iyo cabdillahi ibn mascuud iyo nabigeena calayh salat slam intaba arrin noocaanaha loo wada keenay xukunka nabiga ayaa la qaadana marka labada kale iyo wixii ka dambeeya oo annagaan ka mid nahayna jidkaas mamarayna jid kale noo furan lama arko ko fa amara nabigu wuxuu faray sal slm albaa'ica qofkii wax gadaaye an yastaxlifa yada yastaxlifa cafwan siinka iyo tada waa zaaid waa zaa'ida weyaan ee an yaxlifa faamara wuxuu faray albaa'ica ninkii wax gadaay an yastaxlifa badelkeeda an yaxlifa inuu dhaarto weyaan uma kadibna markuu dhaarto oo inaad intaas ay ku ballameen oo ku dhaarto uma intaa kadibna yakhtaaru lmubtac qofka iibsanay wuxuu dooranaya khiyaar ayuu leeyahy ama khiyaar ayuu qaadanaya fa in shaa hadduu doon akhada badeecadii qiimaha ninkaas ku dhaarto ku qaadani wa in shaa hadduu doon tarak wa isaga tegi kitaabkii ay ku muxuu ahaa ayaa wuxuu yidhi aniga laba boqoloo shilin ayaan kitaabkan muxuu ahaa ama laba kunoo shilin ayaa ninkan aan ugu iibi kiina wuxuu yidhi maya kun iyo shan boqol iga iibiyey waa lagu murmay xaaladdii ay saa noqotay marka nin kitaabka iska laha ayaa lee dhaaro inaad laba kun ugu iibisay laba kun ku dhaartay ku dhaartay ninkaas marka kun iyo shan boqol lahaa hadduu rabo marka labada kun ku qaadani hadduu rabona isaga tegi ma garat marka ma qasbana maadaama beeci aan lala kala wareegin saa weeyaan hay xadiga ah, amaba xadiiku waa ka baxna filaya kaas waaye baabka sideed saddex iyo siddeetanaad ah baabu mubaayacati ahlkitaab nimanka loo yaqaan ahlukitaabka in bayco lala gala ayuu baabkan u baab yahay amaba lala lakale wax la kala iibsada cafwan mubaayacada tii oo ma ahayd tii sharciga haydo mxuu ahaa oo hijrada iyo towxiidka iyo admaahana tana waa in wax la kala iibsada baabu mubaayacat ahlkitaab nimanka yahuudda iyo nasaarada ah in wax la kala iibsado oo wala ganacsada ayuu baabkan baabya ama ganacsi lagu wada dhaqmo oo wax laga iibsado oo wax laga iibiyo xadiid afar kun lix boqol iyo kontonaad waa bannaanta arrintayda waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai bn axmed bin xarb aطaa'i waa saduuq qaala xadana abu mucaawiya maxamed bin khasbin darir weeyaan واثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد وقد يهموا في حديث غيره عن الأعمش سليمان بن هران عن إبراهيم يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة أم المؤمنين قالت وحيتر أم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وحيتر أم عائشة اشترى رسول الله قال وحو كيف سدي من يهودية يهودية يهودة طعاما عنا بنسيئة سدين أيها النبي صلى الله عليه وسلم ودبركة وأعطاه وحوسي النبي صلى الله عليه وسلم درعا camburbireed ayuu siiyey oo lahu isaga usugnaaday rahnan rahan ama curaar ugu dhigay nabigeena sal allahu alay waslm xadika afar kun lix boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي akhbarna yusuf ibn xamaad albصri waثiqa qala xadaثna sufyaan ibn xabib albصri albazaz waثiqa can hishaam ibn xasan alasdi waثiqaة min ahbat الnaas fi bni siriin can cikrima mowla cabdillahi bn cabaas can ibn cabaas radi allahu ta anhuma can jamic saxabati rasul lah sal slm waraxima jamic ruwaat qala wuxu yh abdulahi bn cabaas tuufiya waxaa la oofsaday rasul rasulka al sal slm wa dircuhu cambuurbireedkiisana marhuunatun rahan loo dhigay cinda yahuudiyin reer eh, yahuud ah saacan soddon saac oo min shaciirin qamadii ah hadday u badantah waa todobaatan iyo an kiilo toddobaatan iyo shan kiilo oo qamadii ah ayaa cambuurbireedkii nabigeena sala allahu alay wasalam iyadoo rahan ahaan iyo curaar nin yahuudi u haysta ayuu nabigeena gooriyaday sala allahu alay waslm low kaanat addunya taduumu liahliha lakaana rasuulu اllahi xayan wabaaqiya sidoo kale waxaa weeyaan low kaanat اdunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa minha kaafira sharbata ma haddii adduunka macno uu leeyahay waxaa weeyaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam in adduunka muxuu aha saas ugu baahnaado oo qamadii qamadii waxay taad ogsoontihiin oo hadda soomaalida qaar ay leeyiin qamadii yaa cuni waxyaabaha la yaab kalo soo waxa ka mid dad qaxooti ah oo aad u muxuu ahaa meel ka soo yaacay oo aad u rabaadsan ayaan mar aan booqday iyo magaalo ku ag dhoweed iyo marka ciidulfiriga ayaa soo dhawaaday horaana dee qamadii ataa may heli jirin marka su-aalaha la weydiiyey waxay ahayd qamadii akaatufitr ma ku baxaysaa <laughs> wallahi subxaan allah bariis iyo bur iyo waxbay cunaan moogta qamadiga yasaya waxay u haystaan de wax hoolaha iyo wax la siiyo marka waxay leeyihiin qamadii ma ku baxaysaa muxuu ahaa zakaatulfitri subxaan allah subxaan allah bini aadamka waxaa umal umal ilowdha uma maqasheen waaya baabu bayc ilmudabar qofka addoonka ah oo mudabarka loo yaqaano in la iibiyo baabkan baabi mudabar waxaa waa ninba addoon iskale marka wuxuu leeyahay markii aad dhinto ayaad xorta markaan dhinto yaa ogsoon qof hor dhimana horta waxaa laga yaabaa inuu wiil yar yahay ninkaana waa yeel lacay u yahay suuragal inkastoo wiilkaas waa yeelkiioo nool inuu wiilka dhinto laga yaabo badana aaday u badanta waliba marka waxaa weeyaan wuxuu ku yidhi markaan dhinto kadib ayaad xorta saasuu ku yidhi ninka asaga ma la gedi karaa oo mu maadaama uu weli adoon yahay kana mxuu ahaa uusan toos u orayn lakiin markuu dhinta ku iray inta ayada oo intuusa dhamanin ka hor ma la gedi karaa ayuu baabkan ubaabiy xadidka afar kun lix boqol iyo laba iyo kontonaad wa xadii saxiix waa la gedi karaa waa la gedi karaa akhbarana qutayb bn saciid qala xadaثna layt bn sacd almisri can abi zubayr can jaabir bn cabdillah radi allahu ta an xadidka rubaaci qaala wuxuu yidhi jaabir actaqa rajulin baa a xureeyey cadrat mise cudrat idin qoran bidami اlcayn soo ma cudra ah, cudrada ayaa fiican cadra dalila meesha wax kala imaan labe min bani cudra reer bani cudraa cabdan addoonoo lahu isaga u lahaa can duburiin markuu dhinta kadib ayuu wuxuu ku yihi xurbaat markaa dhinta kadib fabalaqa dalika rasul nabig arrinkaas ayaa nabig gaari sal slm faqala wuxuu yidhi alaka maalun hayruhu maal aanan addoonka inan miyaad leedahay waa nin muxuu ahaa shiida insaxa tacbiir eber waxba aan haysanin qala wuxu laa maya eber waba ma haysto faqaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal allahu alayh ali waslm man yashtariihi yaa iga iibsana addoonkan minii aniga <laughs> ninka dhemi baa laga dhiga maxjuur caleyh nin haba yaraatee tasarufkiisa iyo aan la ogoleyn haba yaraatee wax aad eh, xoolihiisa eh, aan ku eh, camalfali karin ama ku takrifali karin ayuu noqday xoolihiisa dhan laga xayiray man kuma yashtariihi minii iga iibsana hahay fashtaraahu بن ibn cabdilaahi alcadawi saxaabigaas ayaa ka iibsaday sal slm biamaani dirham sideed boqol oo shilimaad fida ayuu kaga iibsaday ama lacag fidaa fa jaa biha rasulla nabiga all ayuu u keenay lacagtii fadafaca ilayh wuu u dhiibay uma kadibna qaal wuxuu yidhi cafwan aan ku noqdo fa biha rasulah rasuulka all ayaa la yimid ah fadafacaha wuxuu dhiibay ilayhi ninkii ninkii muxuu ahaa reer bani cudro ahaa oo addoonkiis xoreeyey ayuu nabiga sideed boqol farta ka saaray nabigaa u dhiibah uma kadibna qaal wuxuu yidhi ibda binafsiga naftaa ku bilow oo iska noolay adigaa dhimanaysaaba oo ku arad baxo muxuu ahaa wax ka cuno nolow fatasadaq calayha naftaada ku sadaqayso adigaa u baahan in lagu sadaqayste fain fadala shayun shay haddii aad soo haro ood wax kaa soo haraan fali ahlika reerkaagasi fain fadala shayun min ahlika shayun reerkaa haddii ay wax ka soo haraan falidii qaraabatika qaraabadaada si fain fadala min dii qaraabatika qaraabadaada kuu saaxiibka haddii ay wax ka soo haraanna shayun shay haakada yaquul wuxuu le min bayni yadayhi saa u bixi wa can yamiinika wa can shimaalika saas u bixi weeyaan oo xoolaha iyaga marka sadaqayso saasuu nabigeena ku yiri sal slm al shahidka marka xagee wa addoonkii mudabarka ahaa inuu nabigeena gaday sala allahu alay slam oo ninka loo gaday hadday banaanayn ma la gedi lahay maya lama gadeen xadii afar kun lix boqol iyo saddex iy kontonaad wa xadii saxiixa qala alimamu nas ala tlaq bana ziyad ibn ayub atuusi albaqdadi wa iqatun xaafid qala xaddatana ismacil muculaya qala xadana ayub bn abi tamiin sikhtiyani can abi zubayr can jaabir bn cabdilah radi allah ta ana rajulan nin min ansaar rihan saareed yuqal loo yihahda aw madkuur amadkuur ayaa la yihahda actaq wuxuu le hulaaman adoon ayuu xureeyo lahu isagu leeya can duburin dib ayuu ka xureeyey markuu dhinta kadib inuu xor noqdo ayuu sheegay yuqal waxaa loo yidhi addoonkaas yacquubu magaciisa waa yacquub lam yakun ma sugan lahu ninkaas wax xurayna maalun xoolo hayruhu asaga ka soo haray wa kalood haysta lama arko ninka adoonka baa xoolo laha oo usoo shaqayn jiray fadaca bihi rasul nabiga ninku ayuu yeeray faqal wuxuu yidhi man ishtariihi yaa iga iibsani faishtaraahu nucayim bn cabdilahi biamaani mia dirham nucaym bn cabdilahi sideed boqol oo lacag fida ugu iibsaday fadafaca ilayhi markaasuu ninkii addoonka lahaay oo hore ayuu udhiibay lacagtii wa qaal wuxuu yidhi idaa kaana hadduu ahda axadukum midkiin faqiiran faqiir falyabda binafsi naftihi ku bilaabo hays nooleeyo fain kaana fadlan haddii fadli uu meesha yeelana facalaa ciyaalihi ciyaalkiisa ha ku sadaqayso ha siiyo fain kaana fadlan waxa dheer hadday meesha yeelana facalaa qaraabatihi qaraabadiisa ha ku sadaqaysto aw calaa di raximihi ama raximtiisa ciddu saaxiibka fain kaana fadlan wax dheeri haddii meesha ay yeelaanna fahuna fahaa huna wahaa huna fahaa huna wahaa huna sida hadda aan soo marnay weyaan saa iyo saa iyo saa iyo dhankaa iyo dhankaa iyo dhanka sidaa weyan xadidka afar kun lix boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي عليه أخبرنا محمد بن غيلان المروزي وثقة قال حدثنا وكيع بن الجراح الراسي وثقة قال حدثنا سفيان الثوري ويان عن ابن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد البجلي مولاهما ثقة ثبت عن سلمة بن كهيل الحضرمي وثقة تشيع عن عطاء ابن أبي رواح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم باع وحوي بيه المدبر nin markii la dhinta kadib la xureeyey oo la yihi markaan dhinta kadib xur aad noqonaysa ayuu nabigeen iibiy waa ninka hadda aan soo marnay oo nabigeen uu ninka u iibiyey sala allahu calayhi waali wasalam beyculmudabar ka soo baxnay marka addoommaha marka qaar qinni ayaa la yidhaha qin waa midka khaaliska oo haba yaraatee addoonka caadiga ah oon biyo ismarinin saxa tacbiir addoon kaamil waa boqol kiiba boqol mid waxaa la mudabar waa kan waa midka la yidhi markaan dhinta kadib ayaad xor noqonaysaa waxaa ka mid ah addoommada umulwalad haweenayda muxuu ahaa ninkii sayidkeeda ahaa uu galmooday ilaa muxuu ahaa aayadda ii sheega oo muxuu ahay zawaajka iyo milkulyamiin wax lagu wadin kari wاladiina lifuruujihim xaafiظuuna ila calى aswaajihim aw maa malakat aymaanhum fa inahum hayru maluumiin soo maaha mar gabadhaas uu mxuu ahaa milkulyamiinka ugu galmooday canug haddii ay u dhasho ama ay u warowda waxaa la umulwalad lama geri karo lamana mxuu ahaa hibayn karo haweenaydaas marka waxaa weeyaan markuu ninkaa dhinta ka hor inuu xureeyana waa fiican tahay oo de maadaama ay ilma ay isu dhaleen eh, haddii aad dhintana xuray noqonaysaa umulwalad ayaa la idin oo martabo kale ya sheekh cunuga cunug socdoon ma noqonaya naam ya sayid buu ka dhalay <laughs> markaas waa baab kale waa unugiis de markaas waa unugiis moogta waa ka duwan yihi islaanta haddii nin kale aad muxuuha guursado oo addoon sayidka iska yeelna laakiin de hadda abaabihii moogtkan meel kaloo aada ma lahan ya a a haddii kaba soo qaad markaad maalinta ayada markuu eh, actaqtuka bacda mowti uu yidhaahdo hadda daqiiqadda marka afka bixi ka u yihahdo xor xor ka noqonaya ya de ma dhiman wininkaa nool ninkan waxaad xoroobi lahay labaatan sano dambe inaad sii noolaada laga yaabi lahaa intaas addoon siiy marka xukunka addoonnimada ku socota marka addoonnimada waxay ka dhammaanaysaa markuu ninkan dhinta ninkan weli waa nooli waa u baahan yahayba wuxuunu rabaa <laughs> marka waa ka waaya qaybta kale waa mukaatabka ninka qofka loo yaqaana mukaatabka waxaa weeyaan addoon ayaa waxaad leedahay addoon yahu dhegayso muddo saddex sanaan ku siinaya saddexdan sano lacagtaas iska soo bixi sanadkiiba toban kun iska soo bixi ama labaatan kun ama iska soo bixi soo shaqey dadka soo qaado aday kuu taalla markaad lacagtaad bixiso xuraad mukaataba la yidhaha waa maraatibta marka addoomaha ay lahaan jireen waxaadna ogsoontii shareecadeenna addoonnimada dariiq kasta oo addoonnimada lagu tirtiri kara ayuu ilaahay subxana wa tacala sheegay nabigeennana calayhi salat slam saas weeyaan saasuu sheegay marka addoonnimada qofkan wuxuu ku mutay inuu ilaahay addoon u noqon waayey ood cibaadada ilaahay diidey allihii abuurtay oo tawaab aabbihii ka abuuray isagana biyahaas aad aragteen muxuu ahaa noocaasa min maain mahiin raximka intaa ku soo hayey intaanoo nicmo ogolay oxyjiinkan siiyey qalbigaan siiyey samciga iyo maqalka siiyey waxaanu nicmo isugu daray irsaaqay intaana wanaag siiy allihi asagaa inuu u sujuudo diiday markaas addoon wuxuu u noqday shayطaan ibliis marka waxaa lagu cuquubaday in adoon looga dhiga qof asaga lamid aho muxuu ahaa bini aadamna maca daalika haddana qofka markuu soo islaamay in addoonnimada laga bixiyo qofka dembi kasta ood gala haddii kala soo qaad qofka u dhaarto ood kafaarata yamiin inaad wax hureeyo hadduu wax dilo inuu wax hureeyo haddii aad xaaskiis yihahdo anta calay ka dahr ummi dahaar uu sameeyo waxaa weeyaan ah, ah, inuu xureeyo waa kada <coughs> yacni nooc hadduu muxuu ahaa xaaskiisii ramadaan u galmoodo inuu xureeyo yani kafaarad kafaaraad kulli waxaa laga dhigay oo hordhig waliba looga dhigay qaybta horreysa in la xureeyo intaa waxaa la rabaa marka meesha in laga saaro qofkii xataa xureeyana in naar looga xoreyna isaga xibnihiisi o dhan nabigana uu sheegaya marka addoonnimada asal ma ahan xuriyadda ayaa asal ah xuriyadda ayaa asala ah. nacam xaaji mukaatabada samey a ninki waxaa yeeshay nink ninkii yihi markaan dhintay ah, kadib aad xor noqonaysa ayaa yeeshay ha ha ninkii iibsad may waxaa weeyaan addoonnimu ku iibsaday hadda khalaas yani xukunkaas ka kacwa ninka ma dhinto ma dhiman waa nooli goormuu xor noqon lahay kaba haddaad tidhahda aniga saddex sano kadib ayaan kun dollar ku siinaya oo saddex sano la gaarin ma kunaad igu leed maya ninka dambe waa doonaya khalaas iska tagay kana laga yaaba ina marka ilaahay qof ka xoreeyay iyo asaga u naxariisan yahay si un laga yaaba laakiin khalaas laga guur waaya baabu beyci mukaatab qofka mukaatabka oo la yidhi haddii aad intaasoo dhaqaalo keentay muddadaana ku keento waa xur baad noqonaysaa ninka la yidhi mukaatabaa la yihahda ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun lix boqol iyo konton iyo shanaad waa xadiis saxiixa qala alimaam nasai alay rahmatulah akhbarna qatay ibn saciid qaala xadaثana aleyt ibn sacd can mishaab zuhri can curwa ibn zubayr can caishat um lmuminiin radia allahu ta ardaha waraxima jamiica ruwaat ana bariira gabar la yihahda bariira gabar la yihahda bariira oo addoon ahayd jacad waxay u timid caaishat bay u timid um lmuminiin um almuminiin ay u timid radia allahu ta ardaha tastaciinuhaa iyadoo ka kaalma dalbaysa fii kitaabatiha kitaabadii la kitaabay oo mxuu aha lacag lagu qoray oo la yidhi intaasa lagu xurayna shay-an wax un ay mxua ka taarato wax un ku kordhiso iyadoo mxua ka dalbanayso faqaalat lahaa caishatu waxay ku tihi irjicii ilaa ahlik reerkaa u noqo fa in axabuu haddii ay jeclaadaan an aqdiya inaan kaa gudo canki xaggaada kitaabataki xoolihii lagugu qoray oo aw yakuunu ahaada walaa'uki qaraabanimadaada lagu heli lahaa xurayntana lii ani ay ii sugnaato oo welihii ani aan qaata facaltu waan yeeli lacagta dhan waan kaashaba hal mar welihin ana igu soo wareega saad ku xoroobaysaa haddii ayaga ay ogolaadaan wa fadakarat daalika arrinkaas waxay u sheegtay fadakarat waxay sheegtay daalika arrinkaas bariiratu bariira liahliha reerkii ayada addoonka addoonta ay u ahayd ay u sheegtay fa abawey diideen maxay diidayaan walaagii inuu ka wareegay diidayaan lacag bixinta waa ogolyihiin laakiin walaagii ay diidayaan wa qaaluu weligu waxay yidhahdeen in shaat haddii ay doonto caaisha ama qoftaas haddii ay doonto an taxtasiba calayk inay kugu ka ajir xisaabsato oy wax kugu sadaqaysato muxuu ah, ilahay dartiis un wax kuu siiso dhib ma lahan faltafcal ha yeesho wayakuun u ahaada annaga wayakuuna u ahaada annaga alwalaa'uki qaraabanimadaada lagu heli xuraynta annaga aan yeelano oy xoolihina kaa shugto saaad ku horowda annaga dhib uma aragno fadakara dalika arrinkaas waxay u sheegtay ummuna caaisha lirasu rasulka u sheg sal slm qolyahaas wixii ayada bariiro dhex maray bariire iyo mxua dadka addoonta ay u ahayd wixii dhex maray iyo xaalad say tahay u sheegtay nabigeena calayi sl slam umuna caaisha laha rasul rasulka wuxuu ku yidhi sal slm ibtaaci ka soo iibsa bariira waactiqii xuray fa ina alwalaa'a walaha liman qof ayaa iskale actaqa xuray sideedaba walaya iskale qofka xuray ha asaa iskale uma kadibna qala rasul wu sl slm maa baalu aqwaamin dad arrinkooda muxuu yahay yashtariuuna shardi ka dhiganaan shuruudan shuruud laysa anhayn fii kitaab ilah kitaabka alle faman ishtarata qofkii xirto shayan shay laysa anhayn fii kitaab ilah kitaabka alle aanan ku sugnayn oo khilaafsan falaysa lahu isaga uma sugna shardigaas iyo xaqaas ma lahan wain ishtarata ha xirta miata shardin boqol shardi wa sharطullaahi shardiga alle ayaa aqu xaqnimo badan in la fuliyo aw awaqu adkaan badan saasuu nabigan yidhi sal slm marka warkaas waa laqwi adiga kaba soo qaad inaad tidhaahdo nin waxaad yeeli badeecadan gad iibi ama soo iibi anaan iskala ma soconi sheeke waaas inaad de qof ku sadaqayso gooni nacam laba bariira hal bariiro wa intaad aan naqaano xadiis soo mari jirin maya ta waxay ahayd eh, maria alqibطiya maria ha magacood maria iyo barira axsanta waaya baabulmukatab barira waa gabadhii aad daba orday ninka la yidhaahdo muqiif uu daba orday oon ka sheekayn jirnayoo ku daba baktiyey jacaylka waxyaabahan hadda oo beenbeenta oo wiilashan iyo gabdhahan eh, social mediaha ay isku daba wadaan waxaas jacayl runa maaha waa iska beenbeen waa jacayl waxaa weeyaan nin la yidhaahdo qays mi qays soomaliya ka sheeken jireen qays iyo layla <laughs> ay sheegi jireenoo boderi ha kuwaasa jacaylka runta kuwaasa omayna <laughs> oo ka qabri laga <laughs> kuwa beenbeenta waxooda iska ay yihiin oo iska sheekowa marka waxaan kala jeedaa muqiid addoon uu ahaa bariirana addoona ahayd kadibna waxaa dhacday bariir waa xurowday markay bariiro xurowday waana isqabeen mogti markay gabadhaas ay xurowda waxay xaq u leedahay inay ka fasaqato waxaa laisku hayaa ma toose u fasaqmi oo markiiba waaba khalaas mise ayadaa xaq u lah sida raajix ayadaa xaq u lah kadibna waxay tiri waa kugu falaa ina wadyeli duurkana kala mari markaasaa waxaa weeyaan xitaa nabigu erga u kansada alai slat slam meel walbuu maray uu leeya bariiro nag ayadna waa diiday nabig weli waay ku tir nabi allow mi faraysaa mise waa muxuu ahaa mise waa igula talin un may wuxuu yihi aan kugula talina may waba shuqul kuma lihitin abadan ninkaa ma rabo way diiday markaasaa waxaa weeyaan caaisha waxay leedahay adduunka waxa lala yaabaa muqiif siduu ugu daba dhacay bariira oo u daba socdo oo u daba orda xataa luuqa say martuu daba socdaa saasuu waardiyu ka noqdayba <laughs> ma garateen iyo nacaybka ay bariiro u qabto muqiif waa saas somalida waxay dhihi jireen yayna nicin nugulama kare yayna nicin nugulama kare kaas hadda social media waxaan ka arkayay gabar soomaaliyeed oo nin muxuu ahaa lah ninka isaga ah jacayl baan muxuu aha nafta iga dhici marka si un hal i yeele waa ayaamahan goley dhallinyarada waa ogsooyihin taasoo mayna waxay leedahay ninkaas ilaa wa ilaa halii raadiyo waxay leedahay ni cunama cuna wahakada hurda malihi Eh, waxaa ah ah, qabla an yaqdiya intuusan dhammaynin ama ka gudin min kitaabatii kitaabadii shayan wana kitaabadii laga rabay hadduusan waxba ka gudin oo shilin buusan ka bilaabin in la gadi karo ayuu baabkan u baab yahay lakin hadda wa ka guday baabkaa looma dhawaan kara xadii afar kun lix boqol iyo lix iyo kontonaad sida raajix insha allah waa xadiis صaxiixa qala imam nas akhbarna yunis ibn cabdilacla asadfi wahiqa qala ambana ibn wahb almisri weyaan cabdullahi weyaane qala akhbaranii rijaalu rag baa ii warramay oo min ahli cilmi cilmiga ehelkiisa ah minhum uu ka mid yahay yuunus ibn yaziid alayli walayt ibn sacd almisri ayaa ii warramay ay ka mid yihin rag badan baa ii warramay lakin labadaasna ka mid ah ana bn abdmaxamed ibn shaab zuhri akhbarahum wuxuu u warramay can curwa ibni zubayr can caaishata um muminiin radia allahu taala anha anaha umuna caaisha qaalat waxay tihi jaat waxaa timid bariiratu ilaa ilaya anaa ii timid oo faqaalat waxay tihi yaa caaishatu caishoy inii aniga kaatabtu waxaan kula heshiiyey xoolo bixin oo madaxayga angato amaba mxuu ahaa xuriyadayda angato cala ahli kaatabtu ahli reerkayga ayaan mxuu aha mukaataba iyo heshiis iyo ballan la galay calaa tisci awaaqin sagaal uuqiya halka uuqiya marka labaatan iyo sagaal ilaa ko iyo soddon garam taqriiban weeyaan oo dahab ama fida waliba kan mxuu ahaa awaaqidahab amse fida ma naqan fii kulli caamin sanad arkana uuqiyatun hal uuqiya oo soddon gram soddon iyo ko gram labaatan sagaal gram u dhiganto aan bixiyo faaciinini igu kaalmay oo inaad igu kaalmayso wax iga isiiso iga bixiso ayaan kugu imaaday walam takun maaynan ahayn qadad mid gudday min kitaabati eh, heshiiskeedii ay la gashay iyo qoraalka ay la gashay shay waxba kama ayna gudin haddii ay ka gudi lakiin xaalad kala duwanaan laysaan ma ahaateen faqaalat laha caaishatu waxay ku tihi wanafasat faqaalat laha waxay ku tihi caaishatu caaisha wanafisat way jeclaatay fiiha iyada ay rakibat way jeclaatay oo caaisha inay hawsha ayad wa kala qabatay jeclaatay ama bariiray jeclaatay waxay noqotaba nafisat ay rakibat way jeclaatay fiiha iyada irjici u laab ilaa ahlik reerkaad u laabo reerkaadi u noqo addoontaad u ahayd fain axabuu haddii ay jeclaadaan an ucطiyahum inaan siiya daalika arrinkaas ama intaas oo sagaalka uqiya jamiican iyadoo wada jirta hal mar oo jimli aan u siiyo aw yakunu ahaada walaaؤki qaraabanimadaada lagu helo xuraynta lii ani ii sugnaada facaltu waan yeeli fadahabat bariiratu bariira ayaa aadil ahlihi reerkeeda aaday facarada dalika calayhim arrinkaas u bandhigtay faabow way diideen wa qaaluu waxay yihahdeen in shaat haddii ay doonto caaisho an taxtasiba calayki inay kuga ajir mudato haddii ay doonaysa faltafax ha yeesho oo yakuuna dalika lana walahan anagu u noo sugnaada dalika walaha ayaa u noqonaya shaarahaas kow fadakarat dalika arrinkaas waxay u sheegtay caaishatu caaisha lirasull rasulka ale u sheegtay sal slm arrinka isaga ah faqala rasulkan wuxuu yidhi laa yamnac laa yamnacuki kuma laa yamnacuki kuma diidaaya daalika arrinkaas minhaa xaggeeda laa yamnacki ayaa ka habo laa yamnacki ay u qoranta nac bisukuuni اlcayn laa yamnacuki kaama reebayna marka daalika arrinkaas minha ayada kaama reebaya warkoodaas iyo sheekadoodaas inaad muxuu ahaa gabadha aad la soo wareegta kaama reebaaya ibtaaci bariira soo iibsa wactiqi xuray faina alwalaa walaha liman ayuu usugnaaday cataq wa xureeyey fafacalat way fasha caaisha waqaama rasuullah nabiga ayaa istaagay fi dadka ayuu dhex istaagay saxaabadii faxamid allah alweyn ayuu mahadi eh, tacaala korahay uma kadibna qaala wuxuu yidhi amaa bacd intaa kadib famaa baalu nnaas dadka xaalkooda muxuu yahay ama dad xaalkooda muxuu yahay yashtariuuna shardi ka dhigtaan shuruudan shuruud laysat alayhim fi kitaabilahi kitaabka alle man ishtarata qofkii shardisto shardan shardi laysat alayhim fi kitaabilahi kitaabka alle fa huwa baailun isaga waa baail wain kaana habaadi miata shardin boqol shardi qadaaullaahi alla xukunkiisa ayaa xaqu xaqnimo badan wa shardullaahi shardiga ilaahay a wahaqu adkaan badan oo in la furfuro aan la ogolayn wa inamaa in kalama alwalaau welihi liman ayuu suna actaqa wax xoreeyey marka xaq waxay dalbanayaan dadka iyaga iyaga ay laheen walaah waxaa lagu hela qofka inaad i xurayso inaad qof kale kuu xuray weli in aad qaadato ma soconayso baabu bayc ilwalaa qaraabanimadii addoon xorayn lagu helay iibin la iibiyey ayuu baabkan uu baab yahay weeyaan waaya xadiidka afar kun lix boqol iyo toddoba-iyo kontonaad waa xadiis saxiixa lama iibin karo waa bayc ilwalaa laa yajuus lama iibin karo lamana hibayn karo qaraabanimada adiga kaba soqaad inaad tirahdo aniga eh, qaraabanimadii aan dadkan qaraabada la ahaa oon ka dhashay oo ilma adeerta aan ahayn qaraabanimadii ayad ahayd waan ka baxayoo dad kale nin kale booskayga soo geliyo ana meel kale qadaabo ka noqdo ma soconi ama lacagan ku qaatay muxuu ahaa ma soconi waa kalaam iska un laqwi ah macnaan ku dhisnayn wa haddii qaraabanimo aad rabto guur muxuuaha guur ku qaraabow taasaad muxua ku heli kartaa qaraabanimo haddii aad dadka inaad la qaraabood aad rabto ka guursa soomaalida waxay dhihi jireen qaraabo fogaatay ya guuraa lagu soo dhaweeya marka haddii aad soomaalida inaad qaraabo la wada noqoto mid walba ka guursa adigaad ka guursa wiilkaada kan ugu guuri gabadhaada kan u guuri waa khalaas ummadda dhan marka qaraabo la noqo ha laakiin qaraabaniman muxuu iibinaya ama waan hibaynaya amaba waa iibsanaya kuma jirto marka walaaga waa saas oo kale waay xadidka afar kun lix boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa xadid saxiixa qala imam nasai alي mat abarna ismaعil mascuud الjaxdari wa qala xadana khalid bn xadin nujaymi wa iqaة tabt qala xadana cubaydlah ibn cumar alcumari wa iqaة faqih can cabdilaahi ibn dinaar almadani wa iqaة cabdilaahi ibn cumar weeyaan cabdilaahi radi allahu canhu cabdillahi keligeed ibnu mascuud ayaad ahaan jiri soomaheen laakiin maya hadda halkan waxaa weeyaan waa ariiqadan waa ariiqadii cabdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulk sal sl wuxuu diiday can beyc ilwalaa walihi in la iibeeye wa can hibati in la hibeeye nabiga waa diiday labadaba sal alla slm xadidka afar kun lix boqol iyo siddeedii kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam akhbarana qutayb bn saciid qala xaddaana malik can cabdillahi bni diinaar can ibni cumar ana rasul rasulka sal sl wuxuu diiday can beyc ilwalaa walihi in la iibiye wa can hibati in la hibeeyo xadيث أفر kun لح baabu bayci ilmaa biyaha in lebiyo baabkan baabiyo masaladan xadiidka baabkan iyo baabkan yaroo ka dambeeya labadaba waxay ka hadlayaan biyo iibinta biyo in laga ganacsado oo dad laga iibiyo masaladan waa masalo khilaafi ah. biyo adiga caag ah ood soo shubatay oo gurigaada yeeli inaad qof ka iibiso u baahan oona awoodi karo me adigana ka heli karo meel kalena ka heli karo insha allah culays badan ma lahan midna ayada xaaraan waa lama ogola webi intaad ag fadhiisato qori aad ka qaadato kadibna cid alle cidda imaado baa tirad haye muxuu aha intaad biyaad xoolahaadii ama naftaadii ama wamaa ilaa daalika amaba dhaankii intaa bixi ayadna xaaraan waa hadal ayadna ma lahan ama balli ilaahay aad meel <laughs> aad roob intaad timaado ayadna lama ogola ama ya war maskiladda marka arrinta laisku hayo waxaa weeyaan war adi aad samaysay war adiga aad samaysay ama baraag adiga aad qodatay oo meel duur ku taal falaat magaalo maaha meel duuray ku taalla magaalada asal ahaan mogta biyaha waa dhooban yihin magaalo ay haaliban xaalado on abaara iyo xaala biyo go iyo mooyane inta badan magaalooyinka deegaankooda inta badan marka meel duur oo falaat ah oo daaqlah ayaad baraag ka samaysatay nin marka waxaa ku imaaday biyodoona biyodoona ku imaaday oo afkiisa biyo u rabo ama gaadiidka u saarna biyo u rabo ama oolhi watbay u rabo ma loo diidi karaa mise looma diidi karo xadiidka ma soo geli doonaa mise sooma gala waa masale khilaafi laakiin asal ahaan biyahaas inaan la diidin waa oona la gedin in la diidan lama raba in la gadan lama rabo labadaba marka ay kaba soo qaad biyo daad ahaa imaaday daadkii beertaada ay soo mareen markay beertaada soo mareen ood adiga beertaadii wixii ay ugu baahnayd ay ka isticmaaleen inaad biyihii dad ka gado ayanamaya lama ogola marka biyaha halka masalo khilaafka waxaa weeyaan wax adiga aad biyihii meel aad ku xirata adiga oo adig milkigaada soo galay ama baraagtaada gashay ama waalkaada galay ma siigadi kartaa ma simigadi kartid waa masalo khilaafi ah intaasaan ugu baxaya waay baabu bayc ilmaai biyi in la gadayo baabkan baab xadidka afar kun lix boqol iyo lixdan waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا حسين بن حريث الخزاعي وثقة قال حدثنا الفضل بن موسى السناني وثقة ثبت يغرب ربما أغربنا عن حسين بن واقد akhurasaan اqaadi wa lahu awham can ayuub asukhtiyani ayuu qoray sikhtiyani wa maxaa idiin qoran adinka sheekh nuur maxaa kuu qoran may khada khad siinka siinka siinka siinka mxuu maxaa saaran ya hoos labany sikhtiyani nacam can aطa nacam an aطa can jaabir radia allahu tacala canhu ardaahu can abihi wacan jamic saxabati rasul lah sal sl raxima jamic rawat waraximana kadalika ana rasul rasulka al sl sl nah wuxuu diiday can bayci ilma biyo in la iibiyo waa kuwe waa kuwe kuwa banaanka yeela oo balliyada iyo waraha iyo ku jira iyo webiyada ilaahay subxana wa tacala u jeexa iyo laagaha iyo wixii ku jira iyo waadiyaalka iyo kuwaas ayada hadal ma lahan laakiin waxaa khilaaf u ka jira kuwa qofka milkigiisa soo gala isaga uu soo qaatay ama meel uu ku shubtay ama meel uu leeyahy u gashtay taas waa tan laisku haayo khilaafka uu ku jira xadiidka afar kun lix boqol iyo iyo sideed iyo xadiidka afar kun lix boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alي ط bna qtay bn sacيid cabdالlahi bn mxamed bn cbdiرaحman الquraشhi waa saduq wlafd lahu qala waxa yihi xadaثna sufyaan sufyaan waa ninkee culama allah waa ninkee ibn cuyayna waa can amr bn dinar wa iqatu tabt xuja qala samictu abminhaal cabdiamaan ibn mucim wey albunani waa yaquul isagoo ayaan ka maqlay samictu waxaa ka mal iyaas ibnu cumar oo saxaabi jaliila wa qaala maratan wuxuu yidhi ibnu cabdin labada waa la yihahdaa waa ree musayna yaquul isagoo ayaan ka maqlay radi allahu taala samitu waan ka maqlay rasul rasulka ayan ka maqlay sal sl hna isagoo deydi can bayci ilmaa'i biyaha in la iibiyo waa kuwe waa kuwa bannaanka yeelay mise waa kuwa aday aad soo xaraysatay waa masale khilaafa qaala qutayb wuxuu yidhi lam afqah ma aanan fahmin amaan xifdin canhu raawiga wa ka wariyey waa raawig ad ka war waake waa sufyaane bacda xuruufi abilminhaal abulminhaal xuruufta iyo kelimaadka eryada laga wariyey ma aanan fahmin kamaa ana tusaan doona yani fahamkii ama xifdigii baan sidii la rabay aanan u xifdin laakiin dhibba ma lahano cabdullahi bni maxamed bn ayaa mar lifaaqan eh, waxba ishkaala kuma sugna baabu bayci fadli ma biyaha dheeriga oo adig kaasoo haray in la gado ayuu baabkan u baab yahay biyaha dheeriga in la gado ma banaanta ma banaan xadidka afar kun lix boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala alimamu nasai alay raxmatulah akhbarna qutay ibn saciid qala xadaثna daawuud ibn cabdiraxmaan alacطaar almaki lam yahbut ana bna maciin yaxya bna maciin wayaan takalama fiih can camr dinaar camr bn minhal can iyaas radia allahu taala arda waraxima jamiica الruwaat waradia اllahu can jamic sawaati rasul lah sl slm wraximana jamiica ana rasul rasulka sal sl wuxuu diiday can beyci fadli اlma biyaha dheeriga adiga aadan u baahnayn inaad gado wabaaca wuxuu iibiyey qayimu alwahai meesha wahadka la yidhaahdo wahad meesha la yidhahda ninka u taagnaa qayim ninka u taagnaa horjoogaha u ahaa fadla maai lwahai meesha wahadka wahadka la yidhaahdo biyaheedii wixii dheeri ka ahay aan loo baahnayn ayuu gaday fakarihahu waxaa arrinkaas karaahiyeyse oo nacay oo diidey cabdulaahi ibn cumar ibnu camr ibnu caasi ayaa diidey wahadka waxaa weeyaan waa meel u dhow daa'if amaba biyo daa'if ku dhex yeela weeyaan wahadkana waxaa la yidhahdaa almakaanu almuطma'in meesha xasiloon oo degganoo yacnii dhasheeg iyo waxaad tidhahdaba meelahaas noocaas hoon buuqa badan lahaynoo geedaha iyo biyaha iyo ay isdhex yeelaanoo xoolo badan ay soo gelayno nin noocaas weyaan waay marka cabdulahi bin camar arrintaada waa karaahiyeys waa nacay xadiidka casharkeena caa u dambe insha allah tabarak wa tacala waa xadidka afar kun lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai alay mt akhbarna ibrahim ibn xasan alkhacmi wa iqa can xajaaj ibn xamd alacwar qala xadadana ibn jurayj qala akhbarnii camr ibnu dinaar ana abal minhaal akhbarahu ana iyaas ibn cabd horaan waxaan soo marnay iyaas ibn cumar labadaba dhib ma laha saaxib rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi ninkaa saxaabiga laa tabicuu ha iibinina fadla almaai biyaha dheeriga ha iibinina faina nabiya nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam nahaa wuxuu diiday can beyci fadli almaa biyaha dheeriga ah oo qofka uusan u baahnayn in u iibiyo nabigeena wuu diiday sala allahu alayhi waali wasalam hada wallahu aclam wsala allahu wslm cala cabdi rasuuli mustafa